رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd wacan ubay bn kacbin qaal bacanii rasuulu اllahi sala اllahu alayh walih wasalam rasuulkaa i diray buu yidhi musadiqan anigoo ah mid sekada soo uruurinaya famarartu markaasaan maray buu idhi birajulin nin baan soo maray falam ajid ma aanan helin calayhi korkiisa fi maalihi maalkiisa dhexdiisa kama helin ila bnata makhaadin qaalin sanadkii labaad ku jirta mooye fa ahbartuhu markaasaan u sheegay waxaan u sheegay buu idhi annaha iyadu sadaqatuhu inay sakadiisii tahay yani qaalintan sanadka jirta sanadkii labaadna ku dhex jirta sanadna dhammaysatay ee ibnatulmakhaadka ah ayaa xoolahaaga sakadii ka go'i lahaydaan ku idhi buui sakadii lagugu lahaa waa untan fa qaala markaasaa wuxuu idhi daalika arrinkaas maa laa labana fiihi walaa dahra buuhi waa waxaan caanana lahayn dhabar la fuulana lahayn maa laa labana waa wax aan caano fiihi dhexdiisa aysan ahayn walaa dahra dhabarna uusan ahaynoo gaadiid la fuuloo dhabarkiisa la intifaacsadana ahayn yacni qaalin sanad jirta wuxuu leeyahay caanana laga maali maayo gaadiid ahaanna loogu baxsan maayo dhabarkeeda la raran maayo marka maxaa sakanimo maxay u anfici buu leeyahy wamaa kuntu mana ihi buu li liuqrida allaha ku ilaahay amaahinaya maa laa labana fiihi waxaan caano lahayn walaa dahra iyo dhabartoona ilaahay baan siinayaa oo ilaahay agtiisaan geysanayaa wey ilan sadaqada ayaa qur-aanku ka cabbiray inay tahay amaahin ilaahay la amaahinayo marka wuxuu leeyahay ilaahay ma amaahinayo ma yani amaahinayo waxaan caanana lahayn dhabarna lahayn oon gaadiid ahayn walaakiin buu yidhi haadihi tani naaqatun waa hal samiinatun oo cayilan ee fakhudha qaad buuhi nirigtan yartaa iska daayay hashan hilib kale qaad buuhi faqultu markaasaa waxaan idhi maa ana anigu ma ihi biaakhidin mid qaadaya maa lam uumar bihi waxaan lay amrin aniga ibnatulmakhaad ka soo qaad baa la yidhi qaalintaas sanadka jirta hashan hilibka badanla la iima soo dirin waxaan la ii amrinoo soo qaadlay dhihinna ma qaadayo buui waa ku diiday fahaada kani buuhi fahaada kani rasuulullaahi w sl ly wasalam oo minka xagaaga qariibun mid dhow ah haada rasuulullah yani qariibun minka waa waa ka rasuulkii waaba kuu dhow yahayba kaama foga ayib eeinakaalay aad fakharaja waa baxay macii la jirankaygu baxay buui wuu iraacay wa kharaja wuxuuna la baxay binaaqati hashiina waa la baxo waa kaxeey xata qadimna ila aan usoo soo gallay calaa rasuulilahi sal lay slam rasuulka korkiisa fa ahbarahu markaasuu u sheegay nabiga nebiga alkhabara warkiibuu u sheegay rasuulilaahayow ninkani nirig yar buu damcay inuu qaado wartani manaafacaad ma lehee hashan caylanqaad baan ku idhi ayb faqaala rasuululahi sal lay slam rasuulku markaasu wuxuu yidhi daalika kaasi alladii kii weeye calayka korkaaga ahaa wixii lagaa rabay waajibka kugu ahayd waa uun nirigtaa yartaa wain tatawacta haddaad siyaadsatana bikhayrin khayr haddaad siyaadsatana qabilnaahu waan aqbalaynaa minka adiga waa kaa yeelaynaa wixii waajibka kugu ahaa wax ka siyaasan haddaad baxsatana ood wax siyaadsanaysana dee waa kaa aqbalaynaa waa laakiin laasimkuguma ah wa aajaraka allaahu ilaahayna ajir buu kaa siinayaa fiihi dhexdiisa <clears throat> ayb qaale wuxuu ninkii baa dhahaya fakhudha qaad buu yidhi marka ah, marba wixii siyaadaa ilaahay ajir iga siinayo hadde wax wey ha layga qaada buu yidhi hashan hilib kale ee cayillan qaad buu fa amara markaasuu amray rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu amray biqabdiha qaadideeda in la guddoomoo laga qaado wa dacaa wuxuuna ugu duceeyey lahu ninkii bilbarakati baraka ugu duceeyey ah ilaahay adigiiyo xoolahaagaba ha idin barakeeyo barakuu nabigu ugu duceeyey sal alla alay waslam hilibka lahaydna waa laga qaaday waa waxaa wariyey xadiidkaasi axmedu axmed baa wariyey kadalika waxaa kaloo wariyay abu daawuud ibnu khusayma xaakim adiyaafi almukhtaara bayhaqi waxaa saxiixiya xadiidka xaakim calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay waxaa taxsiininaya sheekh albani iyo sheekh shucayb iyo hayrkood xadiidku waa xadiisuga wa wuxuu faa'iidaynayaa kow sida xadiiskii ka horreeyoo kale in aan eh, xoolaha kuwa wax ka siyaasan qadarkii ruuxa ku waajibay in laga qaadaayo inay dulmi tahay oo abu muusa alashcari waxaan dhihi lahaa abay ibnu kacab baan dhihi markuu diiday uu yidhi kaa qaadi maayo maxaa yeeley qiyaastii waajibka ahayd way ka siyaasanta la imana soo dirin arrintaa nebigu waa taqriiriyey sal lla alay waslam waa taqriiriyo sawa u sugay laakiin ruuxa waxaa u bannaan sakada ku waajibtay inuu wax siyaadaa bixiyo meesha marka waxay noqonaysaa inta siyaadadii sadaqay noqon inta sekadii ku aadanaydna sekadii waajibka ahayd bay booskeedii gelaysaa sidaasay marka noqonaysaa ayib an sufyaan bni cabdilaahi aqai sufyaan bni cabdillaahi aqafi waxaa laga warin anna cumar bna alkhaaab adiga waxa weeye sida xadiiskii kan ka horreeya uu tilmaamaya xali darsigeenna u dambeeyey laa tadlimuuna walaa tudlamuuna weeyo xoolaha liitee tacbaanka ana la qaadi maayo lagaa qaadi maayo kuwa qaaliga ahee xoolaha ugu qaalisanna lagaa qaadi maayo laakiin min awsati amwaalikum waay xoolihiinna kuwa ugu dhexdhexeeya dhexdhexaadkaabaa laydinka qaadaya wacan sufyaan bni cabdillaahi aaqafi anna cumar bna alkhaaab qaala wuxuu yidhi tacuddu waa tirin calayhim korkooda ninkii sekada soo ururinaya la dirahaya buu yuu farriintaa u dhiibaya tacuddu waa tirin buuhi calayhim korkooda bisaklati waxarti taasoo yaxmiluhaa uu xambaarsan yahay alraaci xoolo jirku uu xambaarsan yahay ayib yani markaad sekada qaadayso waxarta yarta ahee ee aan socon karin ee ninka xoolaha jiraay uu wado oo tunka ku wada ama xambaarsan yahay xisaabi buu ku yidhi xisaabta ku dar walaa ta'khudhaa hana qaadin iyadii ha qaadin bimacnaa saka ahaan ha u soo qaadin laakiin markaad xoolaha xisaabinayso xisaabta ku dar walaa ta'khud hana qaadin sidoo kale yacni alakuulata alakuula oo hamsada la kordhigo ayib waxaa la yidhaahdaa Eh, laba neefba waa la dhahaa neefka madhalayska waa la dhahaa alakuula waa neefka aan dhalin waa la dhahaa waxaa kaloo layidhahdaa eh, neefka inta badan reerku ugu tala qalliinka loogu talagalo ee hilib inay hilibaysato oo cayisho oo la qasho ay ugu talagalaan marka neefka noocaasoo kale u cayiliyeen oo ay ugu talagashayeen inay qashaan ha ka qaadin midda madhalaysta ha qaadinna way noqon kartaa akuuladu labada waa la dhihi karaya ayb ukuula way ukuula dama dheh alukuula bidami waay guditaanka way ama haddii la fatxiyo waa midda cunitaankeedu xun yahay oo lagama wado macnaha isaga ayb yani akuula haddii la yidhahdo laakiin way hadda sida laga wado oo hamsada la godo macnaha aan sheegnay buu ku imaanaya walalmaakhida ha qaadin almaakhida neefka foosha ah ee riman ee dhali raba saasaa maakhidka la yidhaha waa neefka riman ee weliba dhalitaankiisii uu soo dhow yahay inuu dhalo ay dhowdahay taana ha ka qaadi waa neef qaali ah ya hawii qoray wala ruba yani rubadana ha ka qaadin wala ruba waa neefka la carbiyey ee guriga lagu carbinayo si caano looga helo taasaa ruba la yidhaahda wala ruba ha qaadino waa neefka isagana caan ahaan loogu talagalo oo la maalo oo ee inta badan guriga ku xidhan oo cadayska iyo caanaha iyo waxa loogu talagalo kaasaa arruba la yidhaahda ayb ah, taana ha qaadin walal maakhida neefka foosha neefka foolanaya ama dhalmadiisu ay dhowaatayna kaana ha qaadin walaa al alhanami adhigga neefka qoodhiisa aan ha qaadin ancali soo marno waa midka loogu talagalay inuu adhiga abaahiyo wa ta'hudu waxaad qaadaysaa kaana waxaan loo qaadaynin bimacnaa waa loo baahan yahay u baahan ninkii xoolaha lahaa neefka qoodha yani waa baahi gooniya loo qaba wa ta'hudu waxaad qaadaysaa buuhi aljadacata iyo wahaniyata jadacada labay kala oo haddii idaha ay tahayna idaha marka la yidhaahdo jadaca waa midaan weli sannad dhammaysanin wa yani bishii lixaad waxaan bisha siddeedaad sagaalaad toddobaad meelahaasay ku qiyaasaan markay halkaa marayso idana ay tahay yaa jadaca la yidhaahdo riyahana waxay leeyihiin culimmada qaarkood jadaca marka la yidhaahdo oo ay riyo tahay waa markii sannad u dhammaado yani iduhu way ka hor koraan riyaha sidaas daraaddeed sideed jirhka idaha ah wuu ka wan yahay riyaha sanad jirhkiisa marka saasaa laga wada wa ta'hudu aljadacata marka idahay ku dhacaysaa bay leeyihiin culimmada qaarkood yacni ee waad qaadaysaa waaniyata aniyadana waxaa la yidhahdaa waa neefka ilka dhacsaday wey yani waxaa laga keenay min isqaati anaa yani foolasha hore markay dhacaan waxaana la yidhaahdaa adhigu yani sanadka saddexaad markuu galo ayuu ilkaha dhacsadaa marka laba sana u dhammaatay laba jir way marka ayib waxay leeyihiin marka shuraaxdu ay odhanayaan jadacada waxaa la qaadayaa oo midda sanadkii ugu horreeyaba ku jirto siddeed bilood sagaal bilood maraysa idaha la qaadi ama riyaha jadaca la qaadi maayo ilayhi riyaha jadaca la qaadi maayo riyaha waxaa la qaadayaa haniyo oo ah mid laba sano u dhammaatay halkaasay ka bilaaban bay leeyihin ayb wadalika kaasi cadlun waa dhexdhexaad bayna ghadaa'i almaali xoolaha kiisa yaryarka ah ee dhallaanka ah iyo wa khiyaarihi kiisa ugu fiican ah, yani waxay u dhaxaysaa weye yani xoolaha kuwa yaryar ee liita ee aan aad u fiicnayn iyo kuwa khiyaarka ugu fiican yay u dhaxaysaa halkaas dhexdhexaadkaabaad qaadi wey macnaha rawaxa wariya aarka isaga ah maalik baa wariye fi lmuwatta jahaala ku sugan aarkaas sanadkiisaoo ninka la yidhaahdo sufyaan ibni cabdilaahi athaqafi wiilkiisa ayaa majhuul ah ayib cabdilaahi ibnu sufyaan ibnu cabdilaahi athaqafi ayaa nin la garanaya aan ahayn laakiin xagga macno ahaan waxaa u markhaati kacaya xadiid kaleo uu muwata'a ku soo saaray imaamu malik saas daraaddeedba waxay leeyihiin aharkan macna ahaan wuu sugnaanayaayo xasan buu noqon karayaa bay leeyihiin halkaa waxaa ka muuqdo xadiidkan aharkani hadda uu kulansaday in horta xoolaha yacni marka sekada laga qaadayo dhasha yaryarkaa in lagu xisaabinayo dhasha yarta ah in lagu xisaabinayo bimacnaa xooluhu horay u sii jireen dhashan yaryarkee dhalatay marka sekada laga qaadayo tiro ahaan waa la xisaabin laakiin iyaga la qaadi maayo sidaasaa ka muuqato wuxuu ka hor imaanayaa xadiiskan soo marnay soo garan maysaan xadiidi suwayd ibnu hafala ee u dhihi jiray allaa na'huda min raadici laban mid caana nuugaya inaanaan wax ka qaadin ayuu nebiguna amray sal alay wasalam marka labadaa ra'yi bay culimmadu u kala tegayaan qaar waxay leeyihiin xadiiskan hore ee suwayd ibnu khafal ee cuskanayaanoo waxay leeyihiin neefka nuugaya caanaha xisaabtaba lagu dari maayo wixii uun naaska ka go'ay oon markaa nuugaynin umbaa xisaabta galay qaarna waxay xuskanayaan aarkan cumar bnu khaaab oo dacfigu ku jiro oo waxay leeyihiin maya waa la xisaabayo xisaabta way gelayaan labadaba waa laba madhab oo ay fuqahadu qabaan wey man ayb waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa yani sekada la qaadayo in xoolaha dhexdhexaadka laga qaado kuwa gooni uu magacaabay oo qaarna ay kuwa liita yihiin qaarna kuwa fiican ay yihiin kuwa inaan laga qaadayninna wuu tilmaamaya xadiidku baabun laa sakaata fi raqiiqi waalkhayli waalxumur wuxuu baab u yahay sake inaan lagu lahayn fi raqiiqi addoonka waalkhayli iyo faraska fardaha iyo waalxumuri dameeraha nin baa addoommo fara badan leh sake laguma leh ilaan addoommadu sidii xoolo ahaan axkaam xooloo kaley leeyihi ibni aadamkana axkaam bay la wadaagaan xoolaha la dhaqdana axkaam bay la wadaagaan marka markii dhankaa laga fiiriyo xoolihii maadaama saka lagu leeyahay addoommadiisa sakama lagu yeelanaya waa qodob qodobka labaadi fardaha ayagana la dhaqdo sakama lagu leeyahay wey iyo dameeraha intaaba inaan saka lagu lahayn buu baabu yahay wey ayib imaamku sheekhu waa jasmiyey oo saddexdaa midna inaan sake lagu lahayn can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal lay rasuulku wuxuu yidhi laysa ma ahaanin cala almuslimi muslimka korkiisa sadaqatun zako fii cabdihi addoonkiisa dhexdiisa walaa farasihi iyo faraskiisa dhexdiisa toona faraska uu leeyahay fardaha laga wadaa iyo addoommada uu leeyahay midna sake laguma leh sidaasuu nabigu uri sl lay slam rawahu ljamaaca wali abi daawuudna waxaa u laysa ma ahaanin filkhayli fardaha dhexdooda iyo war raqiiqi addoonka sakaatun wax zakaa ma ahaanin ilaa sakaatulfitri sakaatulfitriga mooyaane oo fi raqiiqi addoonka dhexdiisa ahaatay mooye yacni sako oo sakaatulmaal ah laguma leh faraska iyo addoonka laakiin sakaatulbadanka oo sakaatulfitriga ah oo ramadaanku markuu dhammaado sakada dadku ay bixinayaan jidhka ka go'da ah taa iyada adoonka waa lagu yeelanaya addoonka waa lagu leeya waxaase ka bixinaya sayidkiisaa bixinaya saas way macana ilan xadiiskii saxiixa waa kiiha ah, muxuu farada rasuulullahi sal ly zakaat alfitri waa u tegi doonnaa yacni muslimka o dhan inay waajib ku tahay cala alxuri waalcabdi waaldakari waalunha waاlsagiiri waalkabiir sakaatulfitrigu iyada addoommada way ku waajibeen laakiin sakada xoolaha laguma leh oo xoolo ahaan zaka ugu waajibi mayso saasuu tilmaamaya waliaxmeda axmed waxaa u sugnaaday wamuslimin iyo muslim laysa fi lcabdi addoonka dhexdiisa maahani sadaqatun ilaa sadaqata alfitri sakaatulfitriga mooye sake kale laguma laha ayb in aan addoommada sake lagu lahayn waa goorma waa madhab ahlilcilmi waay culimmadaas sidaa qaba waase markaad addoonka aad ee aad u haysato in aad lahaato un laakiin haddii ganacsi soo galo meesha oy noqoto inay eed ka ganacsato oo intaad soo iibiso haddana sii iibiso markaasi waxay gelaysaa curuudu tijaara alaabta laga ganacsadoo gelaya markaas halkaasay marka ka soo gelaysaa sekadu ka soo gelaysaa fardaha inaan zaka lagu lahayn ayagana la dhaqdo waa madhabuljumhuur abu xaniifa khilaafayoo wuxuu leeyahay hadday lab iyo dhadig isku jira tahay oo tarmayso zako waa lagu leeyahay buui hadday ay dhadig base tahay sake laguma leh ama hadday lab keliya tahay sake laguma leh laakiin haddii laysku daro wax tarmaya ay tahay saku ku waajibiyey abu xaniifa laakiin muxuu ahaay waa la khilaafsan yaho jumhuurtu waxay leeyihiin saka laguma leh ayadana waa haddii aan laga ganacsanaynoo ganacsi loogu talagelin waay haddii ganacsi loogu talagalo oo soo iibiyo sii iibiyo rogrog ay tahay marka waxay iyaduna gelaysaa curuudu tijaaray gelaysaa alaabtii iyo dharkii iyo wixii laga ganacsanayay bay geliyo sannad markuu u soo wareego waa la qiimayn seka dhankaasay kaga waajibi marka tayib dameeraha sidoo kale inaan zaka lagu lahayn waa ittifaaq waa laysla ogol yahay xadiiskeedaa soo socda wa can cumara radi allahu tacaala canhuma radi allahu tacaala canhu u yimaadeen naasun dad oo min ahli shaami reer shaam ah fa qaaluu markaasaa laga warin isagoo dad reer shaama ah ay u yimaadeen fa ay ku yidhaahdeen innaa anagu qad asabna waxaan helay cumarow amwaalan xoolaan helay khaylan baan hellay fardo waraqiiqan iyo adoommo addoommo iyo fardaan helle ayb nuxibu waxaanan jecelnahay an yakuuna inuu ahaado lanaa annaga fiiha dhexdeeda zakaatun zako iyo wa tuhuurun isdaahirin yacnii inaan sake ka bixinno oon isdaahirinno ayaan jecelnahay oon wax ka bixinno qaala markaasaa cumar wuxuu yidhi maa facalahu saaxibaaya labadaydii saaxiib wixii ay sameeyeen qablii hortay fa afcaluhu waan samayn buuhi labadiisa saaxiib ee ka horreeyey waa nebiga iyo sal lay wasalam iyo abubakar marka labadaydii saaxiib hadday sameeyeen waan samayn buuhi ayb wastashaara wuxuu la tashaday asxaaba muxamadin sal lay wslam nebiga saxaabadiisii buu la tashaday cumar marka caadi waxaa u ahaan jirtay marar fara badanna soo arooray wixii markaasoo kale caddaan waaya u caddaan waaya saxaabada fuqahadooda iyo muhaajiriin iyo ansaar iyo buu uruurin jiray markaasuu dhihi jiray ciddii markaa dee cilmi u haysana markaasay soo bixi jirtay haddii kaleetana ijtihaadaadkooduu uruurin jiray meeshay u bataan buu marin jiray masalada xukumi jiray marka sida dhacdadii muxuu ahay markuu shaam ku sii socday ee daacuunku ka dhacay ee ka noqon la yidhi cabdiraxmaan ibni cawf intuusan xadiidka sheegin ka hor muhaajiriin iyo ansaar iyo raggii odayaashii reer quraysheed wixii buu kulmiyo qaybqayb ula kulmay markay u bateen in inuusan teginoo ka noqdo cumar waa diyaargaroobay inuu laabto isagoo go'aankii qaatay baa waxaa yimid cabdiraxmaan ibni cawf oo <laughs> markaa goobta ka maqnaa markaasaa wuxuu yidhi anigaa xadiid nebiga ka haya oo dhahaya daacuunka haddaad dhul ku maqashaan ha gelina idinkoo meel jooga hadduu ku dhacana ha ka bixina marka cumar intuusan nas ka helin wuxuu maray inuu saxaabada uruuriyo oo ra'yigooda iyo taladooda iyo istishaaro la sameeyo ayib waana meesha tilmaamayso fataawida jamaaciga ah ee sida wadajirkaa ku soo baxdaay marar fara badan sawaabku way uga dhowdahay fataawida fardiga maxay wixii marka la celceliyo oo taasoo ninoo culimaa isugu yimaadaan oo dhinacyaha laga istaago ishkaalaadka ku imaan kara laystuso oo markaasi waxa weeya natiijada ka soo baxdaay marar badan way ka xoog badantah waana waxa hadda loo yaqaana alfataawa aljamaaciya majaamicda fiqiga iyo lijaanu lfatwa iyo meelo badan hadda ka soo baxda caalamka islaamiga ka ah macna asal bay leedahay wastashaara asxaaba rasuulilahi buu la tashaday wa fiihim caliyun cali baa ku jira radia allahu tacaala canhu fa qaala markaasaa wuxuu idhi caliyun cali huwa isagu xasanun waa wanaagsan yahay buu inay fardihii iyo addoommaday heleen ay sadaqo ka bixiyaan oy isku taahiriyaan way fiican tahay buui in lam yakun hadduusan ahaanaynin buu la qaado raatibatan oo joogta ah joogto taasoo yu'khaduuna laga qaadayo biha iyada min bacdika gadaashaada laga qaadi doono haddayna shay laazim ah iyo jizye joogto ah oo gadaashaa dadka laga qaadi doono sidaa ku socon doonta haddayna noqonaynin oo hadda uun ayagu ay baxsanayaan dhib male waa wanaagsantaha rawa waxaa wariya axmedu axmed kadalika waxaa wariya cabdurasaaq xaakim bayhaqi ibn khusayma sanadkiisuna waa saxiix waxaa saxiixiye xaakim dahabina waa ku waafaqay waa xadii sugan marka waa aar sugan wuxuu tilmaamayaa marka wuxuu tilmaamayaa fardaha iyo addoommada iyo wixii aan saka lagu lahayni ruuxii sanadkiiba wax ka sadaqeeya yacni waxa weeyaan oo ugu talagala inuu muxuu ahaay ilaahay dartii ula baxo sadaqay u noqoni laakiin haddana wixii in wax joogtaa ah laga dhigo dadka lagu laasimiyo sidii jizye oo kale laga dhigo taa iyadaa maya taa maya waa midda uu yani wax cali bn abi aalib radi allahu tacala uu ka ixtiraasayo waxayna tilmaamaysaa asal ahaan saxaabadu ma aynan qabin laa cumar walaa ali walaa kayrko toona ma aynan qabin addoommada iyo e, fardaha in saka lagu leeya qabin saas daraaddeed hadday qabi waxay dhihi lahaayeen dee ku tahay bixiya mayna dhihine ra'yiga cali baa la qaatay oo ah hadayna wax joogtaan noqon doonin ha bixiyeen marka waa taawuc iyo samafal iyo adayani wax weyaan iska mustaxaba ah. ayb an abi hurara radi alahu taala anhu qaal wuxu uhi suila la weydiiyey rasullahi sl lay slam rasuulka waxaa la weydiiyey can ilxamiiri dameeraha fiiha fiiha dhexdeeda may ahay zakaatun zaka Ah, dameerahaas akama lagu leeya la weydiye nabig sal lay fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam maa jaa'anii iima imaanin fiihaa dameeraha dhexdooda iyo arinkooda shay-un waxba iguma imaanin ah, wax dameero ku saabsan oo zaka ku waajibinaya ima soo gaadhin buuri oo qur'aan ama nasa ilaa haadihi alaayatu aayadan ilaa haadihi alaayata aayaddan mooye alfaadata ee yani waxa goonida ah aayadan goonidee wax la midaba uusan jirin cumuumkeeda tan mooye wax kaloo manaha eh, mxuu ahaay ii yimid ama igu soo degay ma jiro waan soo marnay eh, xadiiskii dheeraa baan ku soo marnay soo garanaysaan ah, ayib ila hadihi alaaya aljaamicata alfaada annagii soo marnay yani aayaddan alfaada wax la mida uu yar yahay waay gooni waay oo maxay tahay faman yacmal miqaala daratin khayran yarah ruuxii sameeya khayr yar quraanjay yar wax leeg oo khayr ah yarahu waa arkaya waman yacmal ruuxii sameeya miqaala daratin wax quraanjo leeg ama ka yar sharan oo sharcana yarahu waa arkaya meeshaas wax weye ninkii uun khayr ka baxsada dameeraha ama khayr u isticmaala ama khayr dadka uga caawiya intaa un waa arkayaa cumuumka aayadda mooyaane wax gooniyo kusoo degay ima imaan bu nabig sal lay waslam rawahu axmed baa wariya wa fi saxiixayni saxiixaynka waxaa ku sugan waa bukhaariyo muslimee macnaahu mid la macnaa waa kii ya waa kii aan soo marnoo aan ku soo marnay oo xadiidkii abu hurayra bukhaari muslim iyo hayrkood soo saareen kaas waa macnaha maa anzla allahu calaya fiiha shayan ila hadihi alaayata aljaamicata alfaada taas way midka saxiixaynka ku yimid ayib wuxuu xadiisku tilmaamayaa dameeraha in aan lagu lahayn wax saka ah ayb inaan saka lagu lahaynoo yani bara alaliya albara alasliya baa layuu tilmaamayaayo shayga marba haddaan wax xugum waajibiye uusan soo aroorin wax xugum waajibiye oo nasa haddaan la helin dadka wax layskagama waajibin karo alaslu waxa weeyaan bara'at اdimma waalaslu cadam اlwujuub asal waxaa ah inaan dadkan shaygani waajib ku ahayn baa asal ah saas daraaddeed laa wujuuba walaa farda ila bidaliil wa nas waa in daliil loo helo xoolahan dadka marka la leeyahay saka waajib idinku ah waa in daliil loo helo haddii daliil la waayo waxay noqonaysaa aklu amwaali اnnaasi bilbail bay markaa noqon istisxaabu lbara alasliya la yidhahda sidaasaa macnaha marka ka muuqata wax igu soo degay ma jira bu nabig sal lay waslam way isku waafaqsan yihiin waa ijmaac khilaafna kuma jiro dhexdooda kama jiro dhexdooda in aan dameeraha seke lagu lahayn laakiin saan horayba u sheegnay waa marka la dhaqanayo ama la isticmaalayo gaadiid loo isticmaalayo ama si kaleetaba muxuu ahay laakiin haddii ganacsi loogu talagalo baabka ganacsiga waa inoo soo socdaa ayb baabu zakaati dahabi walfida dahabka iyo fidada sakadoodii ayuu baabu yahay allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi qad cafawtu waan cafiyey ayib waa jinsigii labaad ama noocii labaad oo noocyada sakadu ku waajibtaa u ah waxaan soo marnay xoolihii noolaa soo ma nooca labaadna waa dahabkiiyo fidada waxaa lagu iطlaaqa waa lacagaha marka jinsi kale ama nooc kaleoo sakadu ku waajibta wa ayb can caliyin radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasuululahi sal rasuulku wuxu qad cafawtu waan cafiyey lakum idinka waxaan idinka cafiyey wey waxaan idinka dhaafay laydinka saamaxay can sadaqati alkhayli fardaha sakadooda waraqiiqi iyo addoonka addoommada e, fahaatuu keena sadaqata ariqati fidada sakadeedii keena waa tan xalay soo marnay wa firiqati somayna soo marin waa fidada warina waa la marka fidada keena sakadeedii min kulli arbaciina dirhaman afartankii dirhamba waxaad ka keentaan dirhaman dirham ka keena afartankii dirhamba hal dirham ka bixiya waa ayb walaysa ma ahaanin fii iiina wa boqol-iyo-sagaashan dirham dhexdooda ma ahaanin shay-un waxba wax zakaa ah ma ahaan fa idaa balaqad hadday gaadho mi'atayni laba dirham fa fiiha waxaa dhexdeeda ah hamsatu daraahima shan dirham baa dhexdeeda ah horaa waxaa wa abu daawuud waatirmidi ayb wa fii lafdin lafdi kale waxa ku sugan qad cafawtu buu nabiguuhi waan cafiyey lakum idinka waa idinka dhaafay weeye cani ilkhayli iyo waalraqiiqi walaysa mana ahaanin fii maa duuna almi'atayni labada boqol wixii ka hooseeya oo ka yar oo yani fidada awey ah ma ahaanin zakaatun zaka ma ahaan yani laba boqol oo dirham wixii ka yar ma ahaanin dhexdiisa wax zakaa ma ahaan rawaahu axmed baa wariya wanasaa'i xadiidkaasi waa xadiid saxiixa ama markuu ugu yeedhayaa xasan ah waxaa saxiixinaya alimaamu nawowi sheekh albani waxaa taxsiininaya alimaamu zaylaci eh, ibnu xajar alcasqalaani shawkani bal tirmidi wuxuu ka soo guurinayaa alimaam albukhaari inuu xadiidka saxiixiyey marka xadiidkani waa xadiis weyn ujeeddada hadda meesha loo keenayna waxa weeye fidada in saka lagu leeyahay ayib waana mujmac oo layskuma khilaafsanaa waa ijmac sakadu in ay ku waajibayso fidada fidadaasi marka la kala qaadi maayo ama ha noqoto lacag oo mid lacag ahaan loo sameeyey oo lacag ahaan loogu talagalay oo lacag ahaan loo isticmaalo ha noqoto ama ha noqoto mid caydhiin ah oon weli la garaacin oo aan yacni la bedelinba ama ha noqoto mid weelal iyo kaydsi iyo xidhasho iyo loogu talagalay ha noqoto xadiisku ma kala qaadayo marka fida haddayba laba oo dirham wax u dhigma ay gaadho sakaa lagu leeyahy sidaas cumuumkaasuu xadiidku faa'iidayn waana madhabuljumhuur waay allahuma waxay qaarkood ka doodaan tan lagu labistee dumarku isku qurxiyaan sidoo kale dahabkana waa la midoo dahabka la ysku qurxiyo ee labiska loogu talagalay ee dumarku ay xidhaan baa khilaaf badani ka taagan yahay sida raajixee yani xooga badanna waxa weeye in sakadu ku waajibayso oo uusan ka gedisnayn kale saasaa axaadiis markii laysu geeyo isxoojinaysaa laga faa'iidaysanaya waase masale khilaafiya waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey fidada markay sakadu ku waajibayso waa markii ay gaadho nisaab qadarkii sakadu kaga waajibaysa oo intee ah laba boqol oo dirham laba boqoloo dirham wixii ka yar saka laguma leh iyadana waa ijmaac waa laysla ogolya laba boqoloo dirham wixii ka yar inaan saka lagu lahayn waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey sakadu markay ku waajibto ama laba boqol ha noqdo ama ha ka batee in laga bixinayo rubculcushri waxalan soo marnay soo ma mageen ah, ka qaadanaynaa waxaan ka qaadanaynaa min kulli arbaciina dirhaman dirhaman afartankii dirhamba dirham baa laga bixinaya rubcuushri waa sooma rubcuushri yani afartanka yani afartan ahaan lagama wade markuu laba boqol gaadhayo wixii ka badan ayaa afartan afartan loo qaybinaya afartankiibana hal dirham baa ka baxaya saa markaad isugu geysa labadii meeqa ka baxay marka labada meeqa afartanaad baa ku jirta shan afartanaad baa ku jirta wabitaali an dirham ba ka baxaysa haddaad ruculcushri dhahdana waa sidii oo kale xalaysaan soo tilmaannay soma ah, toban baad u qaybin labaatan baa soo baxaysa labaatankii baad afar usii qaybin shan baa soo baxaysa haddaad intaasi ka fududaysatana afartan baa u qaybi labada boqol hadday noqoto laba iyo konton hadday ka bado yani afartan baad u qaybin kartaa ruculcushrigii baa kuu soo baxay ruculcushrigaa inuu ku waajibayana iyadana waa ittifaaq hadal kama joogo iyadana sidaas weeyaan ayb sidaa marka la leeyahay oo la leeyahay laba boqol oo dirham markaasi wax la garanayo oo caan ah oo mashhuur ah oo laysla yaqaanay ahayd xilligii salafka lacagta sideedaba dirhamka la yidhaahdo ama fidada lacag ahaan markay tahay waxaa samayn jiray ee eh, muxuu ahaayey dowladdii la dhihi jiray furus ilaan carabtu dad iska reebaadiyey ahaayeen iyagu lacag mabayna samaysan jirinba marka furs baa samayn jirta lacagta dirhamka ah lacagta diinaarka ahee dahabka ka soo jeedana waxaa samayn jirtay ruum baa samayn jirtay labada lacagoodba marka jasiiradda carabta ay soo geli jireen labaduba oo la isticmaali jiray maxaa yeelay carabtu khaasatan reer maka iyo wixii la mid a marna waa kuwii yaman ka soo adeegan jiray marna waxay ka soo adeegan jireen shaam bay ka soo adeegjieen marka qur-aanka kariimkii tilmaamay liilaafi qurayshin iilaafihim rixlat ashitaa'i waasayf xagaaga iyo jilaalka bay midna shaam aadi jireen midna yaman aadi jireen labada lacagood baa marka sidaasaa loo isticmaali jiray marka lacag ahaan bay marka ahayd waana laysla yaqaana wakhti dambe bay soo baxday lacag ay muslimiintu leeyihiinoo qarnigii koobaad aakhirkiisii ayaa waxaa sameeyey ninka la yidhahdo cabdulmelik ibnu marwaan cabdulmli bn marwan oo khulafadii ama e, muluugtii reer bani umaya ka mid ah ayaa lacagtii ugu horreeyo muslimiintu leeyihiin sameeyey ka hor lacagtaasa la dirhamkaasi marka horaan waa la yaqaanay laakiin hadda lacag ahaan iyo dirham ahaantii meesha waa uga baxay wakhtigan hadda aan joogno fidadii sakadii waa lagu leeyahy sidaas daraaddeed waxaa laga maarmi waayey in loo bedelo maqaayiistan hadda la isticmaalo oo ah miisaanka ah miisaanka oo ah yani kiilo iyo graam iyo waxyaalahan hadda lagu qiyaasto ayb sidaa markii loo bedelo waxoogaa aragtida culimmadu waa ku kala bedelan yihiin oo waxay asal ahaan ka keeneen waxaa la dabagalay aahaartii laga hayay lacagihii wakhtigaa la isticmaali jiray wakhtigaa hore lacagihii la isticmaali jiray ayaa meelahan la yidhaahdo eh, musyamka maxaa la yidhahda eh, mataaxiifta maxaa la soomaaliga waxbaa lagu dhihi jira ya mataaxifta matxafku waa carabi carwo maaha meelaha hidahiiyo dhaqanka hiddaha dhaqanka guryaha la dhigo waa muusiyamku waa ingiliish kalma soomaaliya jirta ma xusuusta ayib adiga meelahaasaa waxaa laga raadiyey lacagihii ka soo jeeday xilligaas taariikh ahaan lacagihii baa wax laga helay iyagii baa la miisaamay sidaasaa marka waxaa ku timid in loo bedelo gram camaliye marka waxay waxoogaa ra'yiga ijtihaadku isku khilaafi kara wa min huna baa marka waxoogaa aragtidu ku kala bedelan tahay laakiin intaan arkay waxay u badan yihiin fidada labada boqolee dirham miisaan ahaan waxay u dhigmaan an iyo sagaashan gram bimacnaa waa oo gram taqriiban oo gram hadday gaadho fildada aad haysato bimacnaa sakadii baa ku waajibtay waay nisaabkii way gaadhay hadday oo gram ka yar tahay taqriibi waay oo gram hadday ka yar tahayna saka laguma laha saasay taqriiban adiga taqriiban wuxuu u dhigmaa halkii gramba wuxuu u dhigmaa wax ku dhow waxaan u jeedaa halkii dirhamba wuxuu u dhigmaa wax ku dhow gram gram wax yar dhiman ayuu u dhigmaa marka saasuu oo dhadhow ku imaanaya taqriiban riimarka fidadaad haysato ama mid aad ku labisata ha noqoto ama mid aad ka ganacsanaysa ha noqoto ama mid kaydoo kuu taalla ha noqoto hadday qiyaastaa gaadhayso ilaa gram iyo ka badan bimacnaa sakadii waa lagu leeyahy hadday intaa ka hoosayso ka laguma sidaas mar ayb waan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu laysa ma ahaanin fii ma duuna hamsati awaaqin shan wuqiyadood wixii ka hooseeyo ka yar oo minal wariqi fidada ka mida ah, dhexdiisa ma ahaanin sadaqatun zaka ma ahaanin walaysa ma ahaanin fii ma duuna hamsati dawdin shan neef oo geela wixii ka hooseeyoo ka yar oo khamsati dawdle shan tulud ah oo minal ibili geela ka mida ah, wixii ka hooseeya isagana dhexdiisa ma ahaanin sadaqatun saka ma ahaanin walaysa ma ahaanin fii maa duuna hamsati awsuqin shan wusqi wixii ka yar oo minatamri timir ah isagana dhexdiisa ma ahaanin sadaqatun saka ma ahaanin rawahu axmed baa wa muslim wa huwa xadiidkani liaxmed axmed buu u sugnaaday walbukhaariyi min xadiii abi saciid bal xadiiu abi saciid markuu yahay bukhaari iyo muslim baa soo saaray ayb markuu yahay xadiiu jaabir baa axmed iyo muslim yahay soo saareen iyo hayrkood macna ayb xadiidku wuxuu faa'idaynaya wuxuu qeexayaa ama tilmaamayaa nisaabka saddex shay ama saddex nooc oo sakada laga qaado qiyaasta ama qadarka sakadu kaga waajibto midda ugu horraysa waa fidada sooma ma fidada nisaabkeedu waxaynu soo nidhi oo dirham wixii ka yar saka laguma leh halkan xadiidku wuxuu yidhi shan wuuqiyadood oo fida ah wixii ka hooseeya zaka kuma waajibayso yacni waxa weeyaan awaaqdu waa jamcu uuqiya uuqiyadana waxaa la yidhaahdaa waa yacni shay lagu miisaami jiray iyadana waxaa ujeedaa afartanka dirham afartankii dirham ee fidaa ah baa laysku yidhaahdaa uuqiya la dhahaa saas way maana dirham baa uuqiya isku ah shan markaad afartan ku dhufato meeqa way waa labadii boqolun haddaad tidhahdo marka mi'ataa dirham iyo haddaad tidhahdo hamsatu awaaqin haddaad tidhahdo isku meel bay imaanaysa tacbiirku waa isku meel marka shan wuqiyadood oo laba dirham u dhigma wixii ka hooseeyoo fida ah si ka laguma leh hore waa ka dambe waa ka ku xiga waa geelii soo marnayoo shan tulud ah oo geel ah wixii ka yar saka laguma leh iyadana waynu soo marnay qodobka ku xiga beerihii bay ku saabsantao waynoo imaan doontaa baabka kan ku xigaa ka hadli doona beeraha iyo sakadooda ayadana waxa weeye shan wusqi oo timir ah wixii ka hooseeya zaka kuma waajibayso ayadana waa joogi doonnaa awsuqaas waa jamcu wasaq ama wasqin waxaana la yidhaahdaa lixdan halkii wasqi wuxuu noqonayaa waa lixdan suus waay ama lixdan saac baabka soo socdaan kaga hadli doonnaa ku faahfaahin doonna insha وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال نبgu inuu yidhi idaa kaanad hadday ahaato laka adiga miata dirhamin laba boqoloo dirham oo waxaala uu soo wareego calayha korkeeda alxawlu sanadku u soo wareego fa fiiha dhexdeeda waxaa ahaatay marka hamsatu daraahima shan dirham ayib walaysa ma ahaanin alayka korkaaga shay-un shay ma ahaanin yacnii wuxuu ka wadaa fi dahabi dahabkee dahab haddaad haysatana wax lagugu leeyahoo yacnii kugu waajibaya ma jiro dahabka aad haysato xataa yakuuna ilaa uu ahaado laka adiga uu ku ahaado iuuna diinaaran abaaan diinaar ilaa labaatan diinaar aad hesho dahab ah. wixii intaa ka yar waxba laguguma laha fa idaa kaana laka haddii ay kuu ahaato cishruuna diinaaran labaatan diinaar hadduu kuu ahaadood yeelato oo waxaala uu soo wareego calayha korkeeda alxawlu sannadku u soo wareego fa fiiha dhexdeeda waxaa ahaaday nisfu diinaarin diinaar niski hal diinaar niski ayaa lagu yeelanaya marka macna rawahu abu daawuud baa wakadalika waxaa soo saaray cabdirazaaq ayaa turuq badan ku wariyey muxadisiinta qaar ka mida ah waxay rajaxayaan xadiidkani inuu mawquuf yahay cali bn abi aalib inuu mawquuf ku yahay saasay rajaxayaan waana sida albaani uu u iishay fi lirwa laakiin wuxuu leeyahay waan ka noqdayo saxiixu abi daawuudka wuxuu ku leeyahay markan dambe waxa ila xoog batay xadiidku aahaar kale marka lagu xoojiyo inuu marfuuc noqonayo saxiixi arrintaana wuxuu u cuskaday laba arrimoodoo xaafid ibnu xajar oo waxaan arkay buu idhi dhahaya wal aahaaru tacduduhu aahaar baa xoojinaysa xadiidkan marka wuu taxsiininaya ibnu xajar markii musanaf cabdirasaq la tabciyey buu idhi oon arkay baa waxaan helay buu idhi uu sheegayo sidaas daraaddeed baan xadiidka ku xoojiyey buu leeyay marka xadiidku yaani waa xogaysan karaayoo aahaartaa marka laysu geegeeya xasan buu gaari karayaa oo waa la xujaysan karaya man muxuu tilmaamaya laba arrimood oo horey aanay noo soo marin kow lacagaha sakadooda waxay ka gu'i kartaa un markuu sanad u soo wareego sanad u soo wareego ama dahab ha noqdo ama fida ha noqdo sanad u soo wareego maxaa laga wadaa bimacnaa waxaa laga wadaa markii ay gaadhay qadarkii sakadu ku waajibaysa markaasaa kow loo dhahayaa sannad markuu u soo wareego adigoo sidii u haya ama ay korodhay ayaa markaas sakadu ku waajibaysa macnaheedu maaha markii qaybtii ugu horraysay ku soo gashay baa laga bilaabayaa maaha waxaa laga bilaabayaa hawlka bilowgiisu wuxuu ka bilaabanayaa cinda tamaami الnisaab miqdaarka sakadu ku waajibayso markuu dhammaystirmo oo maalan laba boqoloo dirham baad bishan heshay ama wax u dhigma ama labaatan diinaaroo dahabaad heshay ama wax lacag u dhigantaad heshay saanu tegi lacagaha kale waa ka markii nisaabku isxidho xoolaha nool baa lamida mid a afartan neefoo adhyaad bishan yeelatay afartankii markuu sidaa kuugu dhammaado oo afartanku uu aad gaadho markaaba zaka kugu waajibi mayso ama shan neefoo geela afar baad lahaydoo midbaa bishan kuu dhalatay way gaadhae bixi lagu dhihi maayo shantaasi markay kuu xidhantay baa kow ka dhahaysaa sannad markuu u soo wareego ayay sakadu waajibaysaa xaala calayhi alxawm shardigaa inuu sanad u soo wareego ah waa madhab aljumhuur oo lacagaha iyo xoolaha nool iyo eh, alaabta ganacsiga iyo eh, sanad inuu u soo wareego waa laga maarmaan oo sanadkii laba goor zaka kuma waajibto sanadkii laba goor zaka ku waajibi mayso waa inuu sanad u soo wareego masaladaa xadiisku waa faa'iidaynaya waana madhabka jumhuur ahlicilmi ay qabaan masalada labaadii waxa weeye dahabkii buu inooga hadlay xadiidku dahabkii wuxuu inoo sheegay qadarka sakadu ay ka waajibto nisaabkii ah nisaabkiisa wuxuu ina yidhi waa abaaan diinaar abaaan mihqaalla waa lna almiqaal yusaawi diinaar diinaarka iyo miqaalku waa isku mid marka labaatan diinaar baa u yar waxay sakadu kaga waajib dahabka ayb diinaarku isaguna wuxuu ahaan jiray lacag la isticmaala saan soo sheegnay oo wuxuu ka imaan jiray dowladdii ruum ama imbaraatoriyadii ruum buu ka imaan jiray labaatan diinaar waxay hadda u dhigantaa say culimmadu leeyihiin sidii fidadoo loo dabagalay bal si loogu bedelo miisaan labaatanka diinaar miisaan ahaan maxay u dhigmaan imise giraam wey waa la dabagalay haddii la dabagalayna ijtihaadaadka culimmadu waa kala duwan intaan arkayse waxay u badan yihiin labaatanka diinaar ee dahabkii waxay u dhigmaan siddeetan iyo giraam bay u dhigmaan bimacnaa fahano halkii diinaar wuxuu u dhigmaa afar giraam iyo giraam afar loo qaybiyey meeshii rubuc macnaha afar giraam iyo rubuc ayuu halkii diinaar u dhigmaa giraam marka la yidhaaha intaa markaad labaatan diinaar ku dhufato arbaca faasila ku dhufato labaatan markaad ku dhufato siddeetan iyo shan baa kuu soo baxaysa marka nisaabka dahabku saasuu ku imaanayaa siddeetan iyo oo dahab siddeetan iyo shan graam oo dahaba ah wixii ka yar seka laguma leh ama kalla xidha ha noqdo ama muxuu ahaay ha noqdo mid la kaydsada ha noqdo ama seka laguma leh wixii intaa ka yar wixii siddeetan iyo shan graam gaadha iyo wixii ka badan oo dahabaa ah, saka lagu yeelanaya waana labaatankii diinaar ama labaatankii mihqaal oo miisaan loo rogay waay masaladu aanu intaa macna ayib haddaynu taa fahnay maxaa ku waajibaya isagana isagana waa sidii oo kale rubcuushri baa ku waajibaya oo ka baxaya rubcuushri xaggeenu ka qaadanay xadiisku wuxuu yidhi waxaala calayha alxawlu fa fiiha nifu diinaar nifu diinaar waxay ku imaanaysaa labaatankii diinaar markaad toban u qaybiso maxaa soo baxaya hmm? labaatan toban u qaybiya waa labo labadii haddana afar u qaybi maxaa soo baxay waa nis labadaa la qaybinaya ma aha afartaa la qaybinaya yayna kaa dabagadoomin labadaa la qaybinaya waxaa qaybinaysa afartaa qaybinaysa saas daraaddeed waxay noqonaysaa nis baa soo baxaya nisfu diinaar saas waay waa rubculcushri adoo yidhi oo kale rubculcushri ama haddaynu sidii aan horayba u sheegnay wadanno labaatankii afartan u qaybi afartankaa qaybin labaatanka qaybin maxaa soo baxaya nuskii baa soo baxaya wahaakada marka lacagaha ama dahab ha noqdo ama fida ha noqdee sanad inuu u soo wareegana waa ka dhexeeyaa sakada in lagu leeyahayna waa ka dhexeeyaa hadday saka ku waajibto rubcul cushri inay ka baxaysana waa ka dhaxaysaa maxay ku kala duwan yihiin nisaabkay ku kala duwan oo fidadana waa laba dirham oo u dhiganta shan boqol iyo dahabkana waa labaatan diinaar oo u dhiganta siddeetan gram saasay ku kala tegayaan macnaha ayib taa marka lacagihii la isticmaali jiray wey lacagaha hadda la isticmaalo ee kala duwan ee shilin leh ee dollaar leh ee dirham leh ee riyaal leh ee muxuu ahaay yan leh ee yuuro leh lacagahan la isticmaalo kulli isku soo uruuriya sida ay jamaahiiri ahlulcilmi qabaan sekadu waa ku waajibaysaa nisaabkooduna waxaa loo celinayaa nisaabkii dahabka oo fidadaaba naskeeda laysku khilaafsanayna maxaa loogu celin waayo oo halkaa loogu salayn waayo waxay leeyihiin fidadu taariikhda marka dib loo raaco qiimihii waagaa ay joogtay iyo hadda qiimahay joogto isbeddel weyn baa ku dhacay aad bay u qiimo jabtay laakiin dahabka ayaa wakhtiga iyo hadda marka la fiiriyo suuqa awooda uu ku leeyahay qiimihiisu taqriiban waa isku dhowyahay awooddiisii wuu ceshaday sidaa daraaddeed bay leeyihiin lacagahan fidadii yaan lagu salaynayna dahabka ha lala aado nisaabkoodu wuxuu noqonayaa marka sakadu kaga waajibayso nisaabkii dahabka oo maxaynu leenahay markaa waxaynu leenahay lacagtaad haysato waxay noocay dooni ha noqotee haddaad rabto inaad ogaato zakadii ma lagugu leeyahay oo ma kugu waajibtay oo lacagtaadu nisaabkii ma gaadhay mise ma gaadhin haddaad rabto inaad ogaato maxaan samaynaynaa waa inaan ogaanno qiimaha dahabka suuqaad tagaysaa dahablayda aad u tegay waxaad leedahay maanta giraamkii waa imise shan kunoo shilin waa ayib siddeetan iyo shan giraam soo nisaabka dahabku ma ahayn iyo shan giraam giraamkiibana uu maanta shan kun yahay ku dhufo intuu noqdo ayaad marka leedahay lacagtaydu ma gaadhay mise ma gaadhay meeqa waa iska miiaal waa dahableyda shaqada hadda taqaanee laakiin waa iska miiaal afar boqol iyo labaatan iyo wax haddii sidaas la yidhaahdo markaasaad leedahay lacagtaydu ma gaadhay mise ma gaadhay hadday noqoto way gaadhay sakadii waa lagugu leeyay hadday noqoto lacagtaydu intaa way ka yar tahay sakadii laguguma laha adaa u baahan in lagugu sadaqaysto oo saka lagu siiyo halkaasaa marka lala aadayaa lacagaha dhan sidaas daraaddeed waxa ka go'aya isku mid bay noqoneen le'anna hal miisaan oo loo wada celinayo oo u wada siman baa maamulaya lacagta qiimo dhacday midda qiimaheedu sarrayso midda dhexdhexaadka kulli isku mid bay ka baxaysa tira kama baxaysa isku qiimaha ka baxaya waxa kontrolayana waa suuqa iyo awooda awooda lacagta ayay ku xidhanta sidaasaa marka loo celinaya waxaa ah, khalad ah oo aan saxsanayn faham ay wadaadada qaarkood ka qaateen kutubta fiqiga ah. oo markii la yidhi laba boqol oo dirham baa waxay u qaateen laba shilin mana wax shaqo iskulena maaha dirhamku waa macdan iyo maaddo qaaliya oo sideeda hadday lacag tahayna qaaliya haddayna lacag ahaynna qaali ah laakiin shilinku waa uun muxuu ahay nuxaas meelaha la gargaraaco dawladdu samaysatay wey dawladda samaysay hadday qiimo rido meesha ka saarto saxarada laysaga tiri maayo bannaankaa loo tuuri soo saas maa marka isku mid ma aha dirham iyo shilin isku mid maaha dirham iyo riyaal isku mid maaha qiyaasaa qiyaas xasan maaha waana midda keentay inay yidhaahdaan wadaadadu fahamka ka khaldamay waa qaar ka mide eh. fahamkaas khaldamay baa waxaa ka timid inay yidhaahdaan ninka soomaaliga ah ee laba boqoloo shilinoo soomaaliya haysta sakadii baa ku waajibtay ama kinya midka joogee laba boqoloo shilinoo kinya haysta sakadii baa ku waajibtay war laba boqoloo shilinoo soomaaliya xabad nacnaca ma goyso tan kinyana saxan bariisay goysaa ninka sakada lagu leeyahayna inuu hani yahay baa sharti ah oo xoolo leeyahay fahamkaasi marka faham saxsan maaha xoogaa masaladaasi wadaadada qaar bay la qalloocatay oo masaladii fahmi waayey markaasay halkaa la aaday mana saxsana ninka maanta hadda qiyaasta aan eh, dahabka suuqa marka la aado laba boqol oo kun iyo saddex boqol oo kunoo shilin kenya maanta ninka haysta saka laguma leh sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay siddeetan iyo shan graam oo dahaba lacagtaasi maanta ma goyn karto soo saas maa intaasoo milyan oo shilin soomaaliya nin haystaan saka lagu lahayn sababtuna wax weeyaan siddeetan iyo oo dahaba ma goyn karto suuqa kama goyn karto qiyaastaa marka in la fahmaa loo baahanya oo dadkii aan iyagoon waxbaba haysaninoo masaakiina aan xoolo dusha laga saarin maba waxba ma hayaanba saas mar lacagaha marka halkaasaa loo celin dahabkaa lagu salayn kadibna qiimaha dahabkaa laga ogaanayaa nisaabka zakadu kaga waajibtay markaad ogaato inay zakadu kugu waajibtayna qiyaasta aad bixinayso horaan u sheegna waxaa kaa baxaya kaa go'aya waynu garanno waa rubucushri lacagtaad haysatoon afartan u qaybi ama bariiqii dheeraamaro toban u qaybi wixii soo baxadana afar u qaybi ama intaasoo dhan intaad iska gaabiso waxaad tidhaahdaa waa aaadhibicanti ah, weeye xoolahaaga sakadu ka go'ayso intaa unbaadun ka bixinaysa boqolkiiba labi iyo badh sidaana waad xisaabin karaysaa mana waa la fahmaan u malayna baabu zakaati zarci wاimaar lacagihii sakadoodii waa inta kadibna zakaati zarci badarka sakadiisa wathimari iyo midhaha zarciga waxaa la yidhaahdaa inta badan loo isticmaalaa waa beerta yaryarkaa ee marka midhaheeda la goynayo geedkuna la go'ayo taasaa soo gelaysa waa bariiska waa masagada waa muxuu ahay qamandida kuwaas hay zarci la yidhaahda imaartana waxaa loo isticmaalaa waa kuwa geedku baaqi ahaanayo ee midhaha uun laga goosanayo timirta iyo zabiibka iyo kuwaas an jaabirin can nabiyi sal l sm nabiga wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi fii ma saqat wixii ay waraabiso dhexdiisa alanhaaru webiyaashu ay waraabiyaan walqaymu iyo daruurtu waraabiso dhexdiisa waxa ahaaday oo ku waajibaya alcushuuru toban meelood meel waa jamcu cushrin yani toban meeloodyo meel markii toban meelood loo kala dhigo meel baa waajibaysa wa fii ma suqya wixii lagu waraabiyey bisaaniyati ratiga dhaamiya wixii lagu waraabiyey dhexdiisa waxa ahoo ku waajibaysa nisfu lcushuuri toban meelood meel niski ayaa waajibay rawa waxaa wariyay axmed wa muslim wاnasaa'i wa abu daawuud wa qaala abu daawuud wuxuu yidhi alnhaaru wاlcuyuun yani fii ma saqat اlanhaaru wاlghaymu soo ka hora ma dhihin abu daawuud isagu wuxuu ku wariyey fii ma saqat اlanhaaru wاlcuyuun iyo ilaha webiyaashu waxay waraabiyaan iyo ilaha durdurka ilaha durduraya macna ayib xadiidkan xadiidu jaabir wuxuu faa'iidaynayaa waxyaalaha dhulka ka soo go'a horta in zake lagu leeyahay min xayu اljumla beeraha soo go'a in zake lagu leeyahay waa itifaaq qur-aanka kariimkaa tilmaamay anfiquu min طayibaati ma kasabtum wa mima akhrajna lakum min alard waxaad kasbataan wax wanaagsan ka bixiya wixii dhulka idinka soo baxana kiisa wanaagsan wax ka bixiya ayib maxaa ka baxaya waay waa la kala qaaday xadiidku wuu kala qaadaya haddii beerta iyo dalaga go'ay biyo xagga alle ka yimid oon kharash badani ku bixin lagu ay waraabiseen ay waraabiyeen oo masalan webiyaashaa waraabiyey oo intay mareen uun ku daacay sidaasuu ku waraabay ama ma ahe roobka cidhka ka yimid baaba waraabiye biyihiisa wax kharasha looma gelin kaa isaga ah ee xagga rabbi laga waraabiyey en wax kharasha loo gelin waraabintiisa kaa waxaa laga bixinayaa toban meelood baa loo kala dhigayaa wixii kuu soo go'ay meel ka mida ah sakadiia xilliga uu kuu soo go'ay baana la bixinayaa wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi waa maalinta aad goosanaysaan xaqiisa bixiya wabitaali isagu sanad inuu soo wareego ma lehee dalaga go'ay mar kasta uu ku go'aba waa lagu yeelanaya sanadkii saddex goor haddaad goosato saddexda goorba waa inaad ka sakayso saas marka marka wixii toban meelood meel baa laga bixinaya haddii lagu waraabiyey gaadiidka biyaha yani awrtu saaniyadu waa ratiga soo dhaamiyo wa yani ratiga biyaha lagu soo dhammiyey haddii beerta lagu waraabiye markaasi intii tii kale laga qaadayay niskeed baa laga qaadaya toban meelood meel ayaa haddana niskeed baa la bixinaya niska kale maxaa loogu talagelayaa kharashaadkii baa loogu talagelaya awr baa soo dhaamiyey biyihii waa soo qaaday wakhti baa ku baxay muxuu ahaay taasaa loogu talagelaya ayib waxaa soo gelaya oo halkaas soo gelaya beeraha kharashaadka lagu waraabiyo dhan oo biyaha ama ha la soo xambaaro ama si kaleetaba ha lagu keenay mar haddii imaanshahooda kharashaad galo oo tacab iyo kharash iyo xoolo iyo la geliyo waxay noqonayaan kuwii awrku waraabiyey oo kaleeto saas way macana waana inta badan hadda eh, muxuu ahay diisel iyo matoor iyo xoolo iyo kharash badan baa gala soo ma biyuhu inay soo gaadhaan inay beerta yimaadaan kuwaas way macna ayb وcan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi fii saqad wixii ay waraabiso assamaa'u ee roobku waraabiyo samada hadda waxaa laga wada roobkaa laga wada oo soo gelaya dhibicdii waxaa soo gelaya barafka ilan waddamada qaarkood dhibicda u timi haddaba barafba barafkiibaa ka mida waxaa ka mida mxuu ahaay tixtiixa ka mida baradkaa ka mida oo yani barafkii farfadhiye ah yaryarka aha kulli waxaaso dhan waa fii ma saqad wixii ay waraabisaa alsamaa'u roobku waraabiyo walcuyuunu iyo ilaha durduraya aw amase kaana ahaaday caariyan xididkucab ahaaday caariga waxaa la yidhaahdaa waa beerta xididkeeda ku cabta biyaba looma keeninba ama waxaa laga yaabaa webi bay ka agdhowdahay ama biyihii baaban sii fogayn xididkeedaa dheeroo markaasay biyaha la gaadhaay ku cabtaa aariga kaasaa la yidhahda waxa weeyaan biyo inaad siiso kharash kaagama baxaye xididkiisaasu ku cabbaya sidaas culimmada qaar baa odhanayo caarigaasi ku fasiraya macno kalena qaar baa ku fasira ayib qaar waxay ku fasirayaan caariga macnaha hore mid u dhow oo wixii biyaha samada caba en kharash ku bixin bay ku fasireen lakiin kan hore dambaa ka fiican aw kaana ahaadee caariyan mid xididkiisa ku caba ahaaday alcushru baa ahaaday intaa dhexdooda waxaa ku waajibaya oo ahaanaya alcushru toban meelood meel wa fii suqiya wixii lagu waraabiye binadxi neefka geelay dhaamiya wixii lagu waraabiyeyna dhexdiisa waxaa ahaadayoo ku waajibaya nisfu lcushri toban meelood meel niskeed ayaa ku waajibay xadiikii horenbuu la mid yahay waxaa wariyey xadiikana aljamaacatu baa warisay ilaa musliman muslim mooye laakiin fii lafdi nasaa'iyi wa abi daawuud bn maaja saddexdaa lafdigooda waxaa ku sugan baclan baa ku sugan badala caariyan kelimada caariyan ay qolada hore ku wariyeen saddexdan imaam waa nasaai abu daawuud ibn maajahe iyagu badelka kelimadaasi baclan bay ku wariyeen ah, ayb bacdiga sidii ki hore umbaa lagu fasiray bacliga iyo caariga isku macno umbay ku fasirayaan waa laba klimo isku macnaa macna ayib sida xadiidku u kala qaaday oo beerta kharashka lagu waraabiyeyna in nusful cushri laga bixinayo beerta aan kharashka lagu waraabinine biyaheeda si kale ku heshayna in cushur laga bixinayo sidaasi waa madhabu jamaahiiri ahlilcilmi wey macna ayib akaru ahlilcilmi baa qaba in sidaa ay mas'aladu tahay ayib waxaa imaanaysa marmarka qaarkood in beertii ay dhibicdii samada iyo roobkana ay xilli ku baxdo mar dambena biyo la soo dhaamiyey iyo kharash la geliyo oo isugu tagaan soo ma dhaca marka waxay leeyihiin culimmadu midka badan ee inta badan waraabiyey baa la qaadanaya oo waxaa la leeyahay maalan haddii inta badan roob uun ay cabbaysa oo uun mar un ama laba gooroo yar un biyo loo keenay marka waxay leeyihiin waxaa laga soo qaadaya in roobkiiunbaa laga soo qaadaya cushur baa laga bixinaya haddii ay badato waraabinta la waraabinayo oo dhibicda kor ka timid ay ku yarayd ama iluhu ku yaraayeenna marka waxaa laga soo qaadaya nusful cushri baa la bixinaya kolba ka badan baa la marinaya dhankiisa la maraya oo xukunka la siinaya saas wey manaa alaqal lahu xukmu alakariya halkaasay marinayaan qaacidaasay marayaan ayib waxaa imaanaya hadday sinnaadaanna hadday sinnaadaan oo biyihii lagu waraabiyey loo soo dhaamiyey iyo kuwa ay caadi u heshay sida tooskaa u heshay waaba isleeg yihiinba see la yeelayaa waa marka iyagaa waxay leeyihiin imaamu nawowi iyo hayrkii ahlulcilmigana waa laga soo guurinayaa waxaa loo qaybinaya alaaatu arbaaci lcushri baa la bixinaya ushurkii cushurkii toban meelood meel soo kuuma soo baxe ya toban meelood meel meeshii iyada ahayd baad afar meelood u kala dhigi afartaas saddex kamadaad bixinay meelna waad reebanay waa goorma waa markii isla ekaadaan biyaha lagu waraabiyey waxaa la fiirinayaa oo laysku celcelinayaa biyaha waraabiyey iyo tan midna nisulcushri bay noqon lahayd midna maxay noqon lahayd cushur bay noqon lahayd labadii marka inta laysku celceliyo laga soo saaro wax dhexdhexaad ah baa wuxuu noqonayaa afar meelood marka loo qaybiyo saddex meelood baa baxaya meelna waxay u hadhaysaa kharashkii bay u hadhaysaa waa hadday issinnaadaan saasay culimmadu leeyihin wacan abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu can nabiy sal lay slm nabiga wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi laysa ma ahaanin fii ma duuna hamsati awsuqin shan wusqi wixii ka yar dhexdiisa ma ahaanin sadaqatun sako walaa fii maa duuna hamsati awaaqin shan uqiyadood wixii ka hooseeyo ka yar dhexdiisa isagana ma ahaanin sadaqatun saka ma ahaaninoo laguma leh walaa fii maa duuna hamsati dawdin shan halaad wixii ka hooseeya isagana dhexdiisa ma ahaaninoo laguma leh sadaqatun saka ma ahaanin rawahu ljamacatu baa warisa waan soo marnay hadda ujeeddada laga leeya wax weeyaan laysa fii ma duuna hamsati awsuqin sadaqa halkaa wuxuu tilmaamayaa beerta kuu go'day in yar iyo in badanba saka kuma waajibtee qiyaas waxaa jirta hadday beerta kuu soo go'day gaadho uun saka kugu waajibayso wixii intaa ka yarna sakaba laguma leh waana masaladan kusoo sheegnay inay fuqahadu yidhaahdaan nisaabka waa nisaabu zaka aw nisaabu wujuubi zakaa fi zuruuci waimaar nisaabka waa shan wusqi marka shan wusqi hadduu gaadho beerta kuu go'day unbaa zaka lagugu leeyay wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo liaxmeda wa muslim wanasaa'i u sugnaaday laysa fii maa duuna hamsati awsaaqin shan wusqi wixii ka yar ma ahaanin oo min tamrin timir ah walaa xabbin iyo xabbin iyo xabad toona ah sadaqatun sadaqa ma aha tamrin waa timirta xabbintana maxaa la xabbinta waa badarka yaryarkaa wa sagada iyo gallayda iyo muxuu ahaay bariiska iyo mxu shiciirta iyo qamandida iyo isku dar waxaasoo dhan xubub baa la ydhahda xabbi baa la ydhahda marka ama xabbi ha noqoto zarci ha noqoto ama ha noqoto tamri iyo imaar ha noqoto oo timirtii go'aysay ha noqotee shan wusqi wixii ka hooseeya laguma le seka laguma le wlimuslim muslim waxaa u sugnaaday fii riwaayatin min amarin bihaai a la ahriyo daati nuqati alaa saddexda dhibcood uu saaxiibka ahay kala garoo adiga tamri iyo amri iyo amar way kala duwan yihin tamriga waxaa la yidhaahdaa waa timirta adkaatay ee geedka ka go'day amarkana waxaa la yidhaahdaa waa midhaha inta badan waxaa loo isticmaalaa geedka saaran loo isticmaala badan marka lafdiga muslim wuxuu yidhi hamsata awsaaqin min amar qolyo kalena waxay ku wariyeen min tamrin waa unintaa macna ayb wa can abi saciidin alkhudri aydan lagu noqoye mar kale waxaa laga warin ana nabiya nebigu sal lay slam qaala inuu yidhi alwasqu yani wasqigu situuna saacan waa lixdan saac rawa axmed baa wariye ibn maajah sanadkiisu waa daciif nin la yidhahda abulbukhtiri oo abu saciid ka warinaya ayaan ka maqlin oo inqiaac baa ku jira sanadkiisa sida abu daawuud iyo heyrkiiba ay leeyihiin saas daraaddeed waa daciif wali axmed axmed waxaa u sugnaaday waa abi daawuuda abu daawuud laysa fii ma duuna hamsati awsaaqin zakaatun shan wisqi wixii ka yaroo ka hooseeya dhexdiisa ma ahanin zako walwasqu wisqiguna situuna weeye makhtuuman oo la khatimay wey macnaha yacni waa lixdan sacwa ayb waxaa kaloo wariyey ibnu khusayma iyo bayhaqi waa daciifu lisnaad ciladiisuna waa tii hore oo abulbukhturi oo ka warinaya abu saciidin alkhudri ayaan ka maqlin inqiaacaasa ku jiro xadiiku sidaasuu daciif leeyahay laakiin masalada uu faa'iidaynayo oo ah wasqiga qiyaastee buu leegayahay wasqigu qiyaastee waa lixdan saac macnaha xadiidku faa'iideeyey waa laysla ogolyahay saacuna waa suuska midkaan idhaahno w suuska waxaa la yidhahdaa saaca la yidhaahdaa waa halbeeg u dhigma ama qaadi kara afar sacab oo dhexdhexaad ah labadaada sacabood isa saartay markaad afar goor ku qaaddo ayaa waxaa la yidhaahdaa saac suus buu noqonaa markaa suuskaas oo lixdan ah baa wasqi noqonaya ayib marka shan wasqi buu ku yidhi soma ma shan wasqi wasqigiina waa lixdan sacwa meequu noqonaya marka wasqigii imise sacwa shantii wasqi baan u jeedaa meeqay noqonaya saddex boqoloo sacwa saas kaan isagoo ku yidhi oo kale weye saddex boqol oo saac wixii ka yar saka laguma leh saas man yani hamsatu awsuq iyo alaaamiat saac waa isku mid ayb haddaan hoos u sii galla marka saaca halbeeg way waa koobbo wax lagu beegi jiray waay haddana lama isticmaalee dhulkeenna waxaa laga isticmaalaa miisaan baa laga isticmaalaa oo raashinka waan miisaamanaa oo miisaan baan ku kala gadannaaye kuma kala iibsanno beeg kuma kala iibsanno soo saas ma miisaankaasaa socda marka in miisaan loo rogo oo yacni lixdankii saac aan u badello kiilooyin u badello iyadana waa camaliyo sidii dahabkii iyo fidnadii la mida soma tioo kaleeta taqriiban ku dhawdahay weliba iyadu way ka sii daran tahayoo shayga marka uu noqdo shay la beegi jiray oo haddana la yidhaahdo shay la miisaamaha loo badalo miisaanha loo rogo sucuubadiisuu leeyahy adayguna wuxuu ka imaanayaa beeggu iyo miisaanku laba asal bay ku kala salaysan yihin beeggu wuxuu ku salaysan yahay shayga xajmigiisa shayga la beegayo qarada uu leeyahay intuu leeg yahay bay yuu beegu ku xidhay saas daraaddeed shayga yaro weyn sida gallaydoo kale iyo shayga yaryarka ah ee ka yar isaga sida qamandidoo kale marka la beegayo xabad xabad markaad u tiriso kee badnaanay ya ta yaryartaa badnaanaysa beeggu sidiisaba marka wuxuu cuskanayaa oo ku salaysan yahay shaygu intuu leeg yahay la beegayo miisaankuna wuxuu ku salaysan yahay hayga culayska uu leeyahay soma haygii culayska uu leeyahay shaygii marka asalkiisu ahaa in qarada iyo intuu la egyahay xajmigiisa inuu ku salaysnaado haddaan idhaahna aan u rogno miisaan culayskiisu intee buu la egyahay meeshaas iswaafaqi mayso bariiskii meel buu aadi oo gallaydii meel bay aadi oo qamandidii meel bay aadi oo burkii meel buu aadi iswaafaqi maayaan laakiin waxoogaa uun dhadhawayn uun wadaadadu way uun soo dhadhaweeyeen sida soo socotay u soo dhaweeyeen taqriiban wusqigii waxaynu yidhi waa lixdan saac saaca afar mud buu afar sacab ayuu noqdaa saan soo sheegnayba halkii mudna wuxuu noqdaa giraam halkii mud sidaa markii loogu dhufto wusqigii wuxuu noqonayaa taqriiban boqol iyo soddon kiiluu noqonaya halkii wasqi oo meeqa u dhigma halkii wasqi oo lixdan saaca wuxuu u dhigmayaa boqol iyo soddon kiilo buu noqonaya boqol iyo soddon kiilo oo wasqigii ah markaad shan ku dhufato ilaan shan wasqi baa laynaga rabay soomaa halkii wasqibaa wuxuu noqday qiilo waxaad ku dhufataa an wasli an ku dhufa marka meequu noqonaya iyo onton kiilo cacab yar baa ku jira lix boqol iyo konton iyo labo halkaasuu imaanaya lix boqol iyo konton kiilo ilaa lix boqol iyo laba lix boqol iyo shan xuduuddaasi cidday u go'do oo yacnii beertiisa ay ka soo go'do unbaa zaka lagu yeelanaya intaa ka yar cidii ay u go'do zaka laguma leh warkaas murtidaa umbaa la qabsan karaa tafaasiishaa kale faraha badan inaa idinku fahansiiya unbay muhiimaddu ahay laakiin warka caamadu fahmi karta wax weeyaan tirada ugu dambaysa un ka qabsa wa iyo konton iyo laba kiilo beerta soo go'day haday gaadhayso sakadii waa gaadhay marka hadday ka yar tahay se ka laguma laha maxay taqaanaa de koombadaasi inay saacii la eg tahay ma xaqiijina ay ka bixiyaan miya kun kiilo way ku badanta kun kiilo markay gaadhay ka bixiyaan bay leeyahin waa garanayaayo waxay dhihi jireen wadaadadeennu wadaadadeenna waxay ku fasiri jireen wasqiga waxay dhihi jireen waa ratiqaad shanta wasqi marka waxay ku imaanaysaa kun kiilo taqriiban qiyaastaas imaanaysa waxaway laba jawaan oo mid walba uu boqol qaado baa ratiga la saari jiraan u soo saamaan jir marka yani waxay noqonaysaa kunka kiilay ku imaanaysaa qiyaastaasi marka qiyaas daqiiqa maaha qiyaas daqiiqa maaha wax badan oo siyaada la socda meeshaasi waxaa ku qatan <clears throat> oo ku qadaya masaakiin fara badan soo ma kun kiilo una laga bixiya haddii layidhaahdo qiyaasta saxdana ay ahay lix konton ay ahayd seke badan iyadoo la yeeshay oo masaakiintii xaq leeyihiin baa qadaya saas daraaddeed qiyaastaasi qiyaas daqiiqa maaha hore la isticmaali jiray qiyaasta daqiiqa waa taa hadda aan tilmaannay ee culimmadu mucaasiriintii ay soo dhoweeyeen hada wbilahi towfiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm